رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدك ورمسيه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar sidaa darteed baa waxaanu ku jirnay sulxigii iyo heshiiskii xudaybiya waxaana noogu soo dambeysay go'aanadii oo markaa la kala qaatay qadiyatu abi jandal waxaa go'aan lagu gaaray qof kasta oo muslimiinta ka soo baxo gaalada u yimaada inaan la celinin qof kastooo gaalada ka soo baxee soo islaamo muslimiinta u yimaadana in markaa dib loo celiyo oo la qoray oo aan wada saxiixin ayaa wiil muslimiinta ka mid ah waxa uu ka soo baxay maka markaasuu soo dhex galay muslimiinta xaggooda wa abi jandal qadiyatu abi jandal waaye wa baynamaa wakhti alkitaabu warqadii yugtabu la qorahayo jaa'a waxaa yimid abuu jandalin ninka lagu magacaabo wahwa ibnu suhayl ibni camr abiijandalkaa la tilmaamayo waa ibnu suhayl waa suhayl wiilkiisa waa ninka markaa meesha u jooga in heshiiska markaa la qoro waa ibnu suhayl ibnu camar oo mumahilu hogaaminayo oo mithaal u ah qurayshun quraysh fii haada asulx heshiiskaa asagee la kala gelahaya ayuu uga yahay mid mas-uul ah wahwa asagoo yaxjulu kusoo soo fii quyuudihi xarig ku xirxirnaa ilaa mustadcafiintii buu ku jiray aad baa islaamka dartii loogu digi jiray abujandal asagoo katiinadiisii ku xiran oo soo boodboodaya ayuu markaa yimid fa talaba suhayl wuxuu ka codsaday muslimiinta rabbahu celintiisa waa tii ugu horraysay buu yidhi hana loo soo celiyo faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innaa annagu lam naqdi alkitaaba kitaabkii ma aan dhammaystirin bacdu weli macnaha rasuulku wuxuu ula jeedaa weli kitaabkii ma la dhammaystirinba qoraalkii iyo heshiiskiibaa socdee yaanan la celini faqaala wuxuu yidhi ninkii suhayl ahaa idan laa uqaadiika hadday saa tahay kula dhammaystiri maayo haddii wiilkaa aan la soo celinin anigana heshiiska meeshaan ku joojinayaa mana idinla heshiis fa ajishu lii ii ogolow halkan keliya ii ogolow qaala wuxuu yidhi laa maya maya ayuu yir ninkan haddaan la soo celinin wiilkan wallahan heshiis dhacaynin markiisaa dhacday buu rasuulku celiyey wadaraba suhayl suhayl wuxuu garaacay abaa jandal wasaaxa wuu qayliyey abuu jandalna yaa macshara almuslimiin war muslimiintiiyey aruddu maxaa lay celinayaa ila almushrikiina gaalada xaggeeda maa lay celinaa buu yidhi yaftumuunanii waxay iga fidnaynayaan fii diinii diinkayga hadda maagaalada iyo celinaysay muslimiine ilaahayaa iga soo bixiyey waayo yaftanuunanii si ay iiga fidneeyaan fii diinii diinkayga faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi isbir janalow iska sabir waxtasib iska noqo fa ina allaha ilaahay jaacilun wuu yeeli doonaa laka adi iyo waliman macaka inta micigaaga ah oo min almuslimiina oo min almustadcafiina dadka mustadcafiintaee la daciifsada ka mid ah farajan wa makhrajan faraj iyo makhriju ilaah u samayn doonaayo iska laaba ayuu yidhi wa aqraa wuu booriyey cumar ibni khadaabna abaa jundal liyaqtula suu i dilo abaahu aabbihi suhaylan ahaa camar markii wiilka la jiidayo la celinayey seef uu watay buu u dabciyey garabkuusaa uga haayaa markaasuu leeyahay abaajeedilo iska sabar kuwan haddii la dilo dameer dhintay lamid yihiin wuxuu rabaa bal inuu wiilku fahmo cumarna seefta uu ka dafo kadibna uu aabbihii ku dido laakiin wiilkii ma uusan samaynin falam yafcal ma samaynin xallu lmuslimin alcumrati cumraday ka xalaaloobeen iyo wa xusnihim murigadeedii calaa qadiyati sulxi qadiyada iyo arrinta heshiiska lagu kala gaaray ay aad uga murgoobeen waayo heshiiskaa heshiis daahirka marka laga fiiriyo muslimiinta u cuntama ma uusan ahayn laakiin ilaahay baa xikmad ka watay subxaanah wa tacaala walammaa markii faraqa uu ka faraxashay uu faaruqay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahi min qadiyati alkitaabi arrintii kitaab qoritaanka qaala lilmuslimiina muslimiintii wuxuu ku yidhi quumuu istaaga oo fanxaruu gowraca xoolihiina isla meeshiina ku xalaalooba falammaa famaa qaama ma uusan istaagin axadin qof istaagtay ma jirto waa la korbaysan yahay kacbadaa la gelayaabaa layslahaa way suurageli heshiis qaraar u qoray hal qof oo istaagay ma jiro xataa qaalahaa ilaa rasuulka uu ku soo celceliyey uu yidhi alaaa maraatin saddex jeer war istaagoo gowraca xoolaha waa la wada fadhiyaa warkaca oo xalaalooda hal qofood oo ku dhaqaaqay markaa ma jirin famaa qaama ma uusan istaagin axadun axadna fadakhala wuxuu u galay nebiga calaa ummi salama oo xaaskiisa ahayd wadakara wuu u xusay laha ayada daalika arrintaa fa ashaarat waxay u ishaartay umusalama um-, an yaquuma inuu istaago huwa asaga oo fa uu qalo dibnahu geeliisa wayaxliqa uuna xiirto ra'sahu madaxiisa walaa yukallim axadan qofna uusan la hadlin waxay tiri adiga qofna ha la hadlin saad u socota qal xoolahaaga xagana markaa xiiro fafacala rasu calayhi wasalam waqad naxara waa uu gowracay jamalan geel oo liabii jahli abii jahal uu lahaa kaana fii anfihi sankiisana buratun oo min fida burro ay markaa ku taala waa xalaqad sankaa waxaa ugu jiray geela wareeg garaangar ahoo fida qalin ah liyaqiida bihi rasuulku saa wuxuu u yeelay inuu ku caraggeliyo bihi ka almushrikiina mushrikiinta falammaa markii ra'aa ay arkeen annaasu dadkii wuxuu nebigu sameeyey qaamuu way istaageen fanaxaruu xoolahoodii bay gowraceen wa xalaquu way xiirteen wakaada bacduhum qaarkoodna wuxuu siga yaqtulu inuu dilo bacdan qaarka kale hamman murug daraaddeed degdeg ayay u sameeyeen wixii nebigu markaa sameeyey waqad naxaruu way gowraceen alibili geeli can sabcati ro'diina can sabcin toddoba qofood ilan hadyiga iyo udxiyada waa isku mid halkii neef ee geela toddoba qofood bay ka gubaysaa lo'duna waa sida ama adhigii idaha nafar nafar iyo qof qof waaye wa kaana xusnu lmuslimiina muslimiinta xusnigoodii murugadooda wuxuu ahaa baa la yidhi wa kaana xusnu lmuslimiin lisababayni laba sabab oo ithnayni laba ah alwalu midda koowaad ee murugtaa gelisay muslimiinta wuxuu ahaa baa la yidhi rujuucuhum rujuucooda iyo ka noqodkooda bikayri cumra cumro la'aan marka ay laabteen amay markaa noqonayaan wathaani midda labaadna waa cadmu lmusaawaati sinaan la'aan bayna tarafayni labada taraf baynkooda marka la fiiriyo heshiisku aan dhexdhexaad markaa ahayn oo labada qobood marka la fiiriyo musaawaad ka muuqaana muslima way celinayaan man jaa'a qofkii u yimaada ilayhim xaggooda wa qurayshun qurayshna laa yaruduuna celin maayaan marka taas aad iyo aad bay murug ugu noqotay markaysaa noqotay fadam'anahum waa uu dejiyey rasuulu ullaahi rasuulkii allah sal allah calayh wasalam can ilawali midda koowaad wuxuu ku dejiyey oo qalbigoodu ku xasiliyey biannahum ayagu sawfa yactamiruuna inay gadaal ka cimraysan doonaan alcaama alqaadima sanadka soo socda faru'yaa ruyaduna saadiqatun inay tahay mid run ah ilaahna u rumaynaayo weliba markuu cumar la hadlayo waatuu yidhi anigu idinma dhihin sanadkan laqad sadaqa allah rasuulahu alru'ya bilxaqi latadkhulinna almasjid alxaraam idinkoo aaminiin ahoo muxalliqiina ilaahay idinkii waad gelaysaan bay ahayd taasuu marka nebiga qalbigoodu ku dejiyey wa fii hada aljus gobolka oo min asulxi sulxiga ka mid ahna muraacatin ilaalin buu ahaa limashaacirin ilaalin ayuu ahaa la ilaalinayey limashaaciri alfariiqayni labada qolo dareenkooda wa tam'anahum wuxuu ku xasiliyey nebiga can athaani midda labaad oo ay ka murugo qabeen muslimiinta bianna man dahaba qofkii baxa oo minaa annaga naga mid ah ilayhim xaggooda aada ninka islaamkeenii soo galay naga noqday oo xaggoodii aaday faqad abcadahu allah waxba ku fali mayn ilaahay ha fogeeyo faqad abcadahu allah waman jaa'ana qofkii noo yimaado oo minhum ayaga ka mid ah lahu kaa farajan iyo wa makhrajan laakiin qofkii inta soo baxoo gaalada ka soo bixi annaga noo yimaada haddaan celino ilaah wuxuu u yeeli doonaa faraj iyo makhraj laakiin kii muslim ahaa oo annaga inta naga taga xagga taga aysan soo celinin maba u bahninba wa kaana qowluhu qowlka nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam haada ee kaa ah mubaniyan mudni buu ahaa macnaha qowlkiisa nebigu wuxuu ahaa ee kaas ah mudniyun mid ku dhisan calaa nadrihi aragtidiisa albaciid aragtidiisa fog ayay markaa ku dhisnayd waayo fa ina jamaacatan koox oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah lam tazal weli kama aysan zuulin filxabashati inay xabasho joogaan yakun mana ahayn yantabiqu calayhim mid dabaqmaaya korkooda haada alcahdi ballanta ballantan ayadaa kooxda muslimiintii xabasho ku nool ayagu ma soo gelayaan oo qofkii raba inuu maka ka baxo xabasho wuu aadi karaa ee heshiisku wuxuu ku dabaqmayaa keliya muslimiinta madiino joogta fakaana waxay ahayd yumkinu mid suurageli kartay allujuu'u inay lujuu sameeyaan inay magangalaan dadka mustadcafiintee maka ku jooga ilayhim kuwaa xaggooday xabasho jooga lilmaxbuusiina kuwa maxbuusiintee ku xabisan fii makata maka meeshaana markaa way aadi kareen laakiin daahira alcahdi ballanta daahirkeeda daahirka cahdiga marka la fiiriyo sulxiga la galay kaana fii saalixi quraysh waxaad moodaa daahirka marka laga fiiriyo dan quraysheed inuu markaa ahaa falam yazal raad inuu yeeshay shadiidin daran fii acmaaqi mashaacir ilmuslimiin muslimiinta dareenkooda moolkiisa inuu afar ku reebay xataa jaa'a ilaa uu yimid camr bn lkhadaab wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alasnaa calaa xaqin anagu xaqi ma taagnin miya annagu xaq maba ku taagnin miya wahum ayaguna calaa baatilin sow baatil ma aha kuwa ku taagan qaala rasuulku wuxuu dhahay balaa nacam qaala cumar wuxuu yidhi alaysa qatlaana kanala ka dilay sow fi ljannati jannada dhexdeeda ma ahaanayo wa qatlaahum fi nnaar kooda la dilayna sow naarta ma dhex ahaanayo qaala rasuulku wuxuu dhahay balaa nacam qaala cumar wuxuu yidhi fa fiima nucطii maxaan ugu bixinaynaa marka oon u qaadanaynaa addaniyata miidnaan fii diininaa diinkeena maxaan rasuulkii allah isu daciifinaynaa bismi illaahi raxmaan ma rabna iyo qofkii naga soo baxa noo soo celiya iyo kii idinka idinka noo yimaada ma idin celinayni dilinimadaa maxaan u qaadanaynaa xaq say kuma sugnin janna soo markaa heli mayno saasuu cumar yidhi wanarjic maxaan u oo wanarjicu aan u laabanaynaa walamaa yaxkum illaah asaguusan ilaahay kala saarinoo kala xukminin baynanaa wa baynahum annagii ayaga dhexdooda qaala rasuulku wuxuu dhaa yabna alkhadaab inii rasuuluullah ani rasuul ilaahiyaan ahay walastu mina ihi acsiyahu mid caasinaya ilaahay waayo amarkan waa amar ilaahay xaggiisa ka yimid wahuwa ilaahay naasirii gargaarkaygii waaye gargaarahayga walan yudayicanii abadan weligeena idayaci maayo ilah subxaanah wa tacaala cumar way u cuntamilaysa weli uma inalaqa wuu baxay cumar cumar mutaqayidan asagoo aad u xanaaqsan uma inalaqa intaa kadib waa uu tegay cumar radia allaahu canhu waa uu baxay mutaqayidan asagoo oo caraysan ayuu soo baxay ilaa abibakar buu u tegey faqaala lahu wuxuu ku yidhi abubakar cumar maa qaala lirasuuli illaahi wixii rasuulkii ilaahay uu ku yidhi oo kale sala allahu calayhi wasalam waajaabahu cumar wuu u jawaabay abubakar bimaa ajaaba bihi rasuuluullah wixii rasuulkii alle uu ugu jawaabay uma qaala licumar kadib abuubakar cumar wuxuu farasihii nebiga koorihiisa qabso macnaa faraska marka la raacayo kooraha suunka ku xiran ku deg xataa tamuuta ilaa ad ka dhimato ku dayashada nebiga ku dadaal cumarow hana dhinac marin fa wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi abuubakar inahu rasuulku la cala xaq korkii buu ku taagan yahay umma intaa kadib anzala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu soo dejiyey innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan innaa annagu fataxnaa waa kuu furnay rasuulkii allow laka adiga fatxan furitaan mubiinan ee markaa cad al aayaad ilaa laga gaadho fa arsala adeeg buu u diray rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa cumar cumar iigu soo waca buu yidhi waa loo keenay fa aqra'ahu wuu ku akhriyey suuraddii cumar iyaaha suuraddii macnaha rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow awa fatxin hu kan fatxi miya kan hadal fatxi ah oo saa u dhacay qaala rasuulku wuxuu dhahay nacam haa fataabat way tiib noqotay raalli buu ku noqday nafsahu nafsadiisa cumaroo way tiib noqotay wa rajaca waana uu soo laabtay dumma intaa kadib nadima waa qowma mii cumar calaa maa farata minhu wixii gaboodfal ah ee xaggiisa ka dhacay facamila wuxuu camal qabtay liajlihi gaboodfalkaa uu sameeyey darteed si alla uga saamaxo acmaalan camalyo lam yazal ma uusan ka zulin cumar yatasaddaqu inuu sadaqa la baxo wayasuumu inuu soomo wayusallii inuu tukado wayuctiqu inuu xoreeyo xataa raja alkhayr ilaa khayr uu rajeeyaa jiraan waa qadiyadii iyo arintii iyo qadiyadii dumarkii muhaajiraadka ahaa raggii waa soo sheegnay haddii inta qof soo baxo oo muslimiinta intuu ka soo baxo gaalada uu taga inaan la soo celinin kii xagga ka yimaadee inta yimaadana in la celiyo dumarka see la yeelaa ayaga wabacda ibraami sulxi heshiiskii mar allaala markii la gooyey kadib waalxalli xalaalna laga noqday min alcumrati cumradii jaa'ad waxaa yimid niswatun dumar oo mu'minaatun mu'minaat ah gabdha iimaan leh ayaa ka soo baxay dhanka maka oo madiine yimid fatalaba waxay soo codsadeen awliyaa'uhunna kuwoodii awliyadooda ahaa macnaha kuwii maamulkooda ahaa alkufaaru ee gaalada ahaa min rasuulillaahi waxay ka codsadeen aya inuudiidhunna inaysan soo gelaynin filcahdi ballanta rijaal baa laga hadlaayey iyo rag dumarna markaa kuma jirin waanzala allaahu ilaahayna wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina kuwi aamanuu alla rumeeyeyow idaa jaa'akum hadday idiin yimaadaan almu'minaatu gabdho iimaan leh oo mu'minaat ah muhaajiraatin xaale ay yihiin kuwii markaa soo hijrooday faimtaxinuuhunna imtixaana imtixaan ka qaada ayuu ilaah soo dejiyey allaahu ilaahay ayaa aclamu ogaal badan oo ku cilmi badan biiimaanihinna iimaankoodee iimaankooda qalbiga ilaahay baa ku cilmi fain calimtumuuhunna haddii aad ogaataan dumarka muminaatin mu'minaat inay yihiin falaa tarjicuuhunna ha u celinina ila alkufaari kufaarta xaggooda gaalada xaggooda ha u celinina buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala waayo laa hunna dumarkii ma ahaanin xillun kuwa xalaal u ah lahum ayaga raggaa kaafiriinta uma xalaal aha walaa hum nimanka gaaladana ma aha yaxilluuna kuwa xalaal u ah lahunna dumarka mu'minaadka ah waatuuhum siiya maa anfaquu wixii ay ku bixiyeen nimankii ay dumarku ka soo carareen wax allaala wixii ay ku bixiyeen oo hanti ahna oo uga baxay u celiya oo markaas siiya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala wa aatuuhum siiyama anfaquu waxay ku nafaqeeyeen walaa junaax wiilasha mu'miniinta la leeyahay korkiina dembi ma ahaanin an tankixuuhunna inaad mehersataan ama aada guursataan idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna meheradooda ujuurtooda iyo wax allaale wixii ujra ah ama mehera haddii aad siinaysaan dembi korkiina kuma aha walaa tumsiku ha ku haysanina laakiin bicisamil kawaafiri kawaafirta macnaha gabdhaha gaalada ah xarigooda ama nikaaxooda ha haysanina walaa tumsiku ha ceshanina oo ha haysanina bicisami alkawaafiri gabdhaha gaaladaa cisimkoodii xarigoodii nikaaxooda ha haysanina faxarama ilaahay wuxuu ka xaaraantinimiyey marka almu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah cala alkufaari nimanka gaalada korkooda waalkaafiraamyeeyey cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wiil gaal ahaa gabar muslimada qabay gabar kaafirad ahaa nin eh, muslim ah qabay saasay ahayd aayaddaa markay soo degtay ilaah kala xaaraantiniyey subxaana wa tacaala fa kaana rasuulu ullahi rasuulkii allana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yamtaxinu mid imtixaama haaulaa'i almuhaajiraan gabdhaha muhaajiraadkee soo hijrooday bimaa shay buu ku imtixaamahayo umira lagu amray nebiga fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeye ee ahaa yaa ayuha alnebiyu nebigaanow idaa jaa'aka almu'minaatu gabdha mu'minaad ah haddii ay kuu yimaadaan yubaayicnaka ayagoo kugula mubaayactamahaya calaa an laa yushricna inaysan u sharig yeelaynin billaahi ilaahay shay-an waxba tanaa lagu imtixaana aya arrimooyinka la rabaa inay fuliyaan usoo bax billaahi shay-an inaysan ilaahay waxba u sharig yeelaynin walaa yasariqna inaysan xanayn ay dumarkaa tuuga noqonayn walaa yasiniina aysan zinaysanaynin walaa yaqatulna aysan dilaynin awlaadahunna carruurtooda walaa ya'tiina aysanna la imaanaynin bibuhtaanin been abuurasho yaftariinahu kaasay ku abuuranayaan bayna aydiihinna iyo wa arjulihinna gacmahooda iyo lugahooda inta u dhaxaysaa waxaa loola jeedaa ayadoo nin qabta inay cidmo kale bannaanka ka keento kadibna ay ninkan dusha u saarto taana inaysan la imaanin walaa yacsiinaka aysanna ku caasinin fii macruufin macruuf iyo wanaag aysan nebiga ugula caasinin walaa yacsiinaka inaysan kugu caasinayn fii macruuf intaa haddii ay kula sharatan waistakfir lahuna allah ilaahayna dembidaaf u weydii waayo ina allaha ilaahay hafuurun alla dembidaaf badan buu ahaaday raxiimun haddana naxariis badane faman aqarad tii sugta oo go'aansatoo qirta bi haadihi ashuruud ayada ah faman aqarad tii qirta oo ogolaata bihaadihi haadihi shuruud qaala laha wuxuu ku dhahayay rasuulka qad baayactuki waan kula mubaayactamay kalaaman hadal ayuu ku dhahaya nebiga si hadal ah ayuu markaa u dhahaya duuna musaafaxatin gacanqaad la'aan waayo dumarka ajaanibta gacanqaadkooda taasaa markaa mamnuuca walam yakun mana uusan ahayn nebiga yarudduhunna kuwa celiya hadday intaa mubaayaca la familiga wuu la mubaayactay loo la dhahayey ma xanaaq aad ninkaaga ka soo xanaaq midaad u timi waxa ku keenay muxuu yahay imtixaan noocaasa markaa laga qaadayey faman aqara tiiqirta qirta bi haadihi shuruuda qaala lahaa wuxuu ku odhanayay rasuulka qad baayactaki waan kuula mubaayactamay kalaaman hadal ayuu mubaayacada uga qaadaya duuna musaafaxatin gacan qaad la'aan walam yakun mana uusan ahayn yarudduhunna mid celiya waطallaqa waa fureen almuslimuuna wiilashii muslimiinta ahaa gabdhihii gaalada ay qabeen aswaajahum xaasiskoodii alkaafiraati ee gaafiraadka ahaa wa way kala geeyeen bayna almuslimaati muslimaadka baynkooda iyo wa aswaajahunna raggoodii alkufaari ee gaalada markaa ahaa aayaddaa markay soo degtay waa la kala cadaaday waa la kala faray ka qaadeeno markay u laabteen wiilashii kaafiriinta ahaa gabdhihii muslimaadkay qabeenna waa laga soo faaruqiyey laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna labada xaaladba markaa waa la kala diiday muslimna muslim buu guursanuu qabayaa kaafirna kaafir buu qabayaa saa darteed baa la leeyahay aayaddaasi waa aayad aad yaad marka u cajiib badan duquulu khusaaca fii cahdi muslimiin bacdamaa heshiis la kala galay oo muslimiintii kaafiriinta ay heshiisyo kala dhigteen qabiilooyinkaa yaryarka ah cid allaala ciddii rabta inay muslimiinta heshiiskaa la soo gasho oo ay la soo safato waa u bannaan tahay cid allaala ciddii rabta quraysh inay la safatay heshiiska dhinaca ay ka soo safato qurayshna way u bannaan tahay kuwii nebiga la saftayna waxay la mid noqonaysaa ayagoo quraysh heshiiska markaa la galay reer khusaaca iyo reer bani bakar ayaa kala safan doonaa reer khusaacana muslimiinta xaggooday soo mari doonaan qolada kale ee reer bani bakarna ayaguna dhanka quraysh ayay markaa mari doonaan balse meesha ha inoo joogto allah xaqan waxaanu ka baryanaa inuu xaqan na waafajiyo daacadiiyo diintana nagu sugo waa reer qusaaca oo ballanta kala safanaysa dhanka muslimiinta wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam